بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaynu ku jirnay qasiidadii abi isxaaq alilbiri ee naseexada ahayd waa darsigeennii afraad waxaanu ka bilaabi doonnaa beydka kontan iyo toddoba wuxuu yidhi naadimku waman laka bsuruuri waanta rahnuun wma tadri atufda am qulilta wsl min rabika tawfiiqa fiiha waahlis fi su'aali ida sa'alta wanaadi ida sajadta lahu اctiraafan bima naadaahu dunuun ibnu mata wlaazim baabahu qarcan casaahu sayaftaxu baabahu laka in qaracta waakthir dikrahu fi lardi daaban litudkara fi samaayi ida dakarta wlaa taqul isiba fiihi imtihaaluun wafakir kam sagiirin qad dafanta وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نذرت تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت وكنت مع صبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت ولم أشرب حميا أم دافين وأنت شربتها حتى سكرت ولم أنشا بعصر فيه نافع وأنت نشأت فيه ومن تفات ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت لقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اغتديت بمن صحيبت وناداك الكتاب فلم تجيبه ونبهك المشيب فمن تباهت ويقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفات ونفسك ثم لا تذمم سواها لعيب فهي أجدر من ذممت وأنت أحاق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبدون أمرت فما أتمرت ولا أطعت waxay noogu dambaysay beydkii lix iyo kontonaad isagoo sheekhu diidayay qosolka faraha badan leh in lala qoslo dadka maangaabyada ah wuxuu yidhi naadimku waman laka bisuruuri wa anta rahnun wamaa tadri atufdaa am gulilta waman laka ay waman damina laka ayaa kuu damaano qaaday bisuruuri faraxti aad faraxdo ayaa kuu damaano qaaday walxaal anta adigu rahnun ay marhuunun mid rahan yaalla a tahay wamaa tadrii mana garanaysid atufdaa maa lagu furan doonaa am gulilta mise waa lagu silsiladayn doonaa adigoo ayna kuu kala caddayn waxa weeye inaad faraxtid ayaa kuu damaano qaaday rahnigu waa alxabsi wey waa xidhitaanka weeye kullu mri'in bima kasaba rahiin atufda bimacnaa in lagaa aqbali doono fidaha oo aad badbaadi doontid iyo in lagu silsiladayn doono adiga oo ayna kuu kala caddayn ayaa kuu ayaa kuu damaano qaada inaad faraxdid marka beydkan wuxuu ku tilmaamayaa uun macnihii beydkii hore wuxuu leeyahay sidee bay kuugu sugnaatay inaad qosashid afkaaga muggii adiga oo aan garanahayn a anta min annaajiina am ilhaalikiin ma waxaad ka mid tahay kuwa badbaadi doona mise kuwa halaagsami doona xasanulbasri raximahullah ayaa soo maray nin shaab ah oo dhallin yar ah wa huwa mustaqriqun fi daxik aadna u qoslaya kadibna waxau ku yidhi yaa bunaya hal justa cala siraad weli siraadkii ma ka gudubtay wuxuu ku jawaabay shaabkii laa wuxuu ku yidhi ma kuu caddahay ila aljannati tasiiru am ila annaar kaad ku damayn doontid janno iyo naar wuxuu yidhi laa qaala fa fiima hada daxik haddaa qosalka intaa leegi muxuu yahay ayuu ugu jawaabay xasan lbasri raximah waman laka ay waman damina laka ayaa kuu damaano qaaday bisuruuri faraxti aad faraxdo ayaa kuu damaano qaaday walxaal anta adigu rahnun ay marhuunun mid rahan yaalla aad tahay oo camalkaaga u rahman wamaa tadri mana garanaysid atufdaa maa lagu furan doonaa fadaahu yufdiihi ficilkiis waa sida atufdaa maa lagu furan doonaa am hulilta mise waa lagu silsiladayn doonaa adigoo labadaasi ayna ku kala caddayn qosal qosasho iyo faraxti aad faraxdo cidda kuu sheegtay waa ayo ee kuu damaano qaaday saciid binu caas inankiisi isaga u dardaarmayo waxa uu ku yidhi ikhtasid fii masxika kaftankaaga dhexdhexayso faina alifraada fiihi yudhibu lbahaa iyada oo lagu talax tagaay wuxuu tegsiiyaa haybadda wejiga ayaa uu tegsiiyaa wa yujari'u sufahaa waxa kugu dhiiranaya dadkii caqligaabka ahaa wa ina ataksiira fiihi yaqudu canka almu'aanisiin taksiirka aad ku samaysaa masxiga iyo kaftankana wuxuu kaa laabayaa uu kaa indha tirayaa dadkii ku weheshan lahaa wa yuuxishu minka almusaaxibiin wuxuu kaa cidlaynayaa dadkii ciddii kula saaxiibi lahayd marka hawlahaagu ha ahaadaan buu ku yidhi dhexdhexaad wsl min rabika tawfiiqa fiiha wakhlis fi su'aali ida sa'alta wanaadi ida sajadta lahu ictiraafa bima naadaahu dhunnuun ibnu matta wuxuu yidhi wasal weydiiso min rabbika ay rabbaka rabbigaa waxaad weydiisataa atawfiiqa waafajin weydiiso fiiha ay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ilaahay ku waafajiyo wa akhlis u baraxtir fi su'aali ducada iyo weydiisiga lahu ay lilaahi ilaahay u barax idaa wakhtigii u barax sa'alta aad weydiisanaysid adigu ay rabbaka rabbigaa aad weydiisanaysid atawfiiqa waafajin aad weydiisanaysid wuxuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala weydiiso tawfiiq iyo waafajin adduunyada dhexdeeda uu ku waafajiyo khayr oo dhan su'aashaasi rabbi subxaanahu wa tacaala aad weydiisanaysidna ilaa adducaa huwa alcibaado weeyaane ilaahay u barax tawfiiqdu ibnu qayim wuxuu ku tacriifinaya oo uu yidhaahdaa ajmaca alcaarifuuna billahi ana tawfiiqa anlaa yakilaka allaahu ilaa nafsika ilahay waa inaanu u kala bixin adiga iyo naftaada naftaada ilahay waa inaanu ku tala saayo taa weeyi tawfiiqdu wadiduhu lkhidlaanu waxaa ka soo hor jeedaana waa khidlaanka oo ah an yakhliya baynaka wa baynaha inuu ilahay idiin kala dhex adiga iyo naftaada kitaabkiisa wuxuu ku ohanaya sharxu manaazil saa'iriin ayuu sidaa ku tilmaamaya ibnulqayim marka sa'ali laba mafcuul bay qaadataa min rabbika mintaasi waxaynu odhanaynaa waa zaa'idatun fi siyaaqi alithbaat baynu odhanaynaa laakiin culmo fara badanima ogolo laakin waa calaa ra'yi madhabi alakhfash sheekhii akhfash lo odhan jiray madhabkiisa wey inaynu nidhaahno mintani waa zaa'idatun fi siyaaqi alithbaat markaa mafcuulkii koowaad ee sa'aaliyaay lahayd weey mafcuulka labaad ay leedahayna waa atawfiiqa wey atawfiiqa wey sa'altada dambana labadeedii mafcuulba way go'an yihinoo xagga horeynu ka fahmaynaa sa'alta rabbaka atawfiiqa marka asbaabta tawfiiqda waxaa ka mid a ikhlaas ikhlaas ayaa ka mid a waa tasfiyat alcamali min kulli shawbin inaad camalkaaga aad ka saafiyeysid wax kasta oo dheehaya inaad ka saafiyeysid ayaa la ydhaahdaa waxa weeyaan ikhlaaska marka asbaabta tawfiiqda waxaa ka mid a ikhlaas inaad rabbi subxaanahu wa waxa weeyaan camalkii aad u barax tirtid waxaa ka mid a ducada iyo baryada rabbi subxaanahu wa aad baridid waxaa ka mid a alamru bilmacruufi wanahyu can ilmunkar waxaa ka mid a biru lwaalideyn wuxuu yidhi naadimku wasal weydiiso min rabbika ay rabbaka rabbigaa waxaad weydiisataa atawfiiqa waafajin weydiiso fiiha ay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ku weydiiso waad odhan kartaa o ku aljun kartaa ama tawfiiqda lafteeda ku tacaalujin kartaa wasal weydiiso min rabbika ay rabbaka rabbiga tawfiiqa waafajin weydiiso fiiha adduunyada dhexdeeda uu kugu waafajiyo wa akhlis u baraxtir fi su'aali su'aasha iyo baryada lahu ay lilaahi ilaahay u baraxtir idaa wakhtigiina aad weydiisanayso idaa wakhtigiina u baraxtir sa'alta aad weydiisanayso ay allaaha ilaahay atawfiiqa waafajin aad weydiisanayso wanaadii idaa sajadta lahu ictiraafan bimaa naadaahu ibnu maata wanaadi u dhawaaq ay rabbaka rabbigaa u dhawaaq idaa wakhtigii u dhawaaq sajadta aad sujuudsan tahay lahu ay lilaahi ilaahay aad u sujuudsan tahay ictiraafan ay muctarifan xaala tahay mid waxa weeyaan qiranaya dunuubtaada bimaa ay biladii kiina ugu dhawaaq naadaa uu ugu dhawaaqay hu maaga dunnuun kii xuudka u saaxiibka ahaa ibnu mataa ayna mata ahaa wuxuu leeyahay asbaabtii bu ayay ka mid tahay tani oo waa ducadii wey in rabbi subxaanahu wa tacaala aad beridid wuxuu leeyahay rabbigaa u dhawaaq marka aad sujuusan tahay rabbi subxaanahu wa tacaala waxa weeye u dhawaaq waxaanaad ugu dhawaaqdaa wixii uugu dhawaaqay dhunnuun waa ducaau yunus binu mata ducadii ugu dhawaaqay isagoo nimiriga calooshiisa ku jira taa ku bari laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min alaalimiin ducadaasi awalkeegu waa tawxiid altawxiidu fii awalihi laa ilaaha waa tawxiidkii wey atanziihu fii wasadihi bartankeegana waxaa ku jira tanziih rabbi baad xumaano dhan ka laa ilaaha ilaa anta subxaanak aakhirkeegana ictiraaf waxaad qiranaysaa dembigii aad samaysay ayaad qiranaysaa markaa ducadaasi ugu dhawaaq rasuulkuna waa ku yidhi sal allahu alayhi wasalam dacwatu dhunnuun idaa dacaa wa huwa fii batni lxuut laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin fainahu lam yadcu biha rajulu muslimu fii shayin qatu ila stajaaba allahu lahu ilahay waa u aqbala ruuxa ku ducaysta ducada taasi ah dee sujuuduna waa wakhtiga oo addoonku ugu dhow yahay rabbi subxaanahu wa tacaala aqrabu ma yakunu lcabdu min rabihi wa huwa saajidun faakhiru adducaaa bu rasulku yuri sal allahu alayh wasalam faqaminun an yustajaaba lakum waxaa xaqiiqa rabbi idin idinkaga aqbalo wanaadi mafcuulkeygii baa go'an wanaadi dhawaaq ay rabbaka rabbigaa u dhawaaq idaa wakhtigiina u dhawaaq sajadta aad sujuudsan tahay lahu ay lilaahi ilaahay aad u sujuudsan tahay ictiraafanay ay liajli lictiraafi qirid rabbi subxaanahu wa tacaala waxdaaniyadiisa aad qirasid darteedna aad ugu sujuudsan tahay oo mafcuulajli ka dhigtid bimaa ay biladii kiina ugu dhawaaq naadaa uu ugu dhawaaqay humaaga dhunnuuni kii xuudka u saaxiibka ahaa ibnu mataaina mata ahaa mataa waa nisbatun ilaa abihi wey walaazim baabahu qadcan casaahu sayaftaxu baabahu laka in qaracta wuxuu yidhi walaazim joogtee oo laazim baabahu ilaahay albaabkiisa qarcan xagga qaraacidda u joogte casaahu ay casaa rabuka rabbigaa wuxuu xaqiiqo ku yahay sayaftaxu inuu furi doono baabahu albaabkiisa inuu furi doono laka adigana uu kuu furi doono in qaracta haddii aad qaraacdo albaabka albaabka haddii aad qaracdood qaraacitaankaaga ku celcelisid rabbi wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu kuu furi doono ee adu haka daalin ee albaabka rabbidee duca ku garaac walaazim bimacnaa daawim wey waa joogte oo ka caado dhiga wey man admana qarca albaabi aw an yuftaxa lahu qofka daa'ima albaabka inuu qaraacdo waa laga furaa sooma marun baa laga furi sooma marka albaabka rabbi subxaanahu wa tacaala waxaad ku qaraacaysaa waa alla bari wey waa rabbi subxaanahu wa tacaala bari ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay haddii arrintaasi lagaa helo inuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu kuu furayo albaabkiisa taa ayuu waxa weeyaan rabbi xaqiiqo ku yahay waa kalahaa abudarda jiddu biducaa war ducada ku dadaala fainahu shaniya man yuktir qofka badya qarca albaabi albaabka qaraacitaankiisa yuushaku an yuftaxa lahu wuxuu u dhow yahay maruun in laga furo idinku laakiin ha ka daalina walaasim joogtee baabahu ay baaba rabbika rabbiga albaabkiisa joogtee qarcan xagga qaraacidda u joogtee waa tamyiis casaahu ay casaa rabbuka rabbigaa wuxuu xaqiiqo ku yahay sayaftaxu inuu furi doono maxarafamse waa ficil qowlka raajixa wanagi marnay ee luqada ku marnay waa ficil weey casaahu ay casaa rabuka rabbigaa wuxuu xaqiiqo ku yahay sayaftaxu inuu furi doono baabahu albaabkiisa laka adiga kuu furi doono in qaracta haddii aad qaraado adigu hu ay albaaba albaabka haddii aad qaraado ilahay wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu kuu furi doone aduu qaraac intani waa shardiyadii weey qaractana waa ficlu shardigii jawaabu shardigii wuu xadfan yahay lakin maxaa meesha yaalla daliiluljawaabkii daliiluljawaabkii ay fa sayaftaxu baabahu ilahay albaabkiisa wuu kuu furi doonaa waakir dikrahu fi lardi da'aba litudkara fi samaai idaa dakarta waakir badi dikrahu ay dikr allaahi xuska ilaahay aad xusaysid badi fi lardi arlada dhexdeeda da'aban ay daa'iban xaalaa tahay mid ka caada dhiganaya litudkaray likay tudkara si lagaaga xuso darteed u badi xuska rabbi fi samaai xagga sare idaa wakhtigiina lagu xuso dakarta aad xusto adigu ay rabbaka rabbigaa aad xusto filardi arlada dhexdeeda aad ka xusto uu sii wadaayo waa asbaabihii weeyi min asbaabi tawfiiqi wuxuu leeyahay rabbi subxaanahu wa tacaala xusitaankiisa ka caado dhigo oo rabbi subxaanahu wa tacaala in fara badan xus aayado qur'aan oo fara badan buu rabbi subxaanahu wa tacala inagu tirtirsiyey inaanu rabbi xusno iyo axaadiis fara badan oo rasuulka ka sugan sala allahu aleyh wasalam ya ayuha aladiina aamanuu dkuru llaha dikran kaiira naadaana allahu bismi liimaan ya ayuha aladiina aamanuu dadkii wlmru yaqtadi lwujuba ila biwujuudi saarif sooma marka xuska ilaahay badiya buu rabi yidhi subxaanahu wa tacaala weliba kaiiran ba la yidhi in fara badan ilaahayna waa ku ceebeeyey nimanka munaafiqiinta xusitaanka rabbiga ay xusayaan ee yar walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila ilahay ma xusaan ilaa in yaroo naqan mooyaane haddaba xadda karadu waa intayn leg laa xadda lahu xadba male ilahay baa noo cadeeyey ilahay wuxuu yidhi aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuuda wacalaa junuubihim markii la tilmaamay dadka eh, muminiinta waa dadka ilaahay xusaya waxay ku xusaan sarajooga waxay ku xusaan fadhiga waxay ku xusaan calaa junuubihim iyagoo dhinaca u jiifa marka axwaashooda xaalad kastoo ay ku sugan yihiin ilahay bay xusaya rasuulkuna sal allahu aleyh wasalam waa inoo fasiray xaaladiisuna ku caddeeye oo rasuulku caaisha markii ka waramaysay waxay tidhi kaana nabiyu yadkuru llaha calaa kulli axyaanihi nebigu wakhtigiisa oo dhanba wuxuu xusi jiray rabbi subxaanahu wa tacaala amarada iyo faaidada laga helaa maxay tahay sheekhay noo cadeeyo wuxuu yidhi litudkara fi samaai idaa dakarta waa midhaha laga goosta dikriga kuwa ugu sharafta badanna wey waxyaalaha cawaaida kasoo noqota xuska rabbi subxaana wataala xusaysid xadiiqudsigina waa kii rasuulku lahaa ilahay uu inooga warinaya fain dakaranii fi nafsihi dakartuhu fi nafsii wain dakaranii fi malain dakartuhu fi malain khayri minhum halkaasaan ka xusayaabuu rabbi yidhi subxana wataala adoonka waakir badi dikrahu ay dikrallaahi xuska ilaahay badi fil ardi arlada dhexdeeda aad ka xusaysid diaban ay daa'iban xaalaad tahay mid ka caado dhiganaya oo joogtaynaya xuska rabbi daaba fi lcamali ay laazamahu weyde daaba fi lcamali ay laazamahu waa joogtay wey litudkara laamku waa laamu tacliilkii litudkara likay tudkara u xus rabbi subxaanahu wa tacala si adna lagaaga xuso fi samaa'i xagga sare idaa wakhtigiina lagu xuso dakarta aad xusto mafcuulkii waa goan soo maa ay rabbaka rabbiga aad xusto fi lardi arlada dhexdeeda aad ka xusto ولا تقل صبا فيهم تهالون وفkir كam صغيr قاad dفnt وlaa tقل ha odhan bu ila nastau wade الصبا caruurnimada fiihi ay kaainun fiihi caruurnimada dhexdeeda waxa ahaaday imtihaalun kaadsiin baa dhexdeeda ahaatay ha odhan wafakir ka fikir kam sagiirin imise yaryar ayaad qadafanta aastay hu sagiir imise yaryar baad tunka ku qaadood xabaashigiisa bui halka naadimku wuxuu ka digayaa min alihtiraari biiqbaali dunya adduunyada qaabilitaankayga in lagu dagmo oo lagu kadsoomo ayuu ka digaya iyo dayar in lagu kadsoomo oo tidhahdi waan yaraho maadaama oo aan yarahay weli ani waxba ima soo dhawade weli waan daaqaya waayo yarida waxaa la saaxiiba markasta caafimaad badan baad haysaayo sixafada badan baad haysaa in badanna ruuxa waxay ku tuurtaa taswiif maadaamaod yartahay dib baad he wax ka qamadsan doontaa sooma markaa taa ha ku dagmin buu leeya ha ku dagmintaa oo ha ilaawin geeridu inayna farqi aano u lahayn mid yar iyo mid weyn mid yar iyo mid weyn mid xanuunsanaya iyo mid caafimaad qaba mid caafimaad qaba imaam shaafici waa kii lahaa تزود من التقى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر وكم من صغير يرتجى طول عمره وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وكم من صحيح وكم من سقيم مات وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من عروس زاينوها لزوجها وقد أدخذت أرواحهم ليلة القدر wuxuu yidhi taqwada iyo alla kacabsiga ka sahay qaado adigu garan maysid cadaaddu markay kuu dhacdo berri maad gaari doontaa cid ka war haysaa ma jirto fara badana carruur yaryar oo la leeyahay way weynaan doonaan oo kafankoogiiba la tolay hadda kafankoogi uu diyaariya fara badana mid mid caafimaad qabay oo naftuba ay ka booday way fara badan tahay in badanna waynu aragno on ka dheregsanahay fara badana mid xanuunsanaya oo dhulyaala oo haddana in fara badan isagu noolaa fara badana caruus iyo caruusad la qurxiyey arwaaxdoodana lagu qorayba in habeenkii lilatulqadriga la qabdoomi doono oo la qaadi doono marka wuxuu leeyahy adduunyada dusheeda ha ku dagmin waan yarahayna ha odhanin odayo ayaa geel wada raacay baa layidhi kadibna geed buu odaygii baa u baahday dhengadiyo ul inankiibuu diro wuxuu ku yidhi dhengadaa dheer iisoo go markuu inankii geedkii fuulay buu hoos u soo egay aabiyo wuxuu arkay madaxii aabiyo wada caddaaday cira ay buuxisay markaasuu yidhi aaboy malakulmawdkii maxaa midha u bislaaday buu yidhi malakulmawdkii maxaa midha u bislaaday oday waaye arag buu hayo waxaa la yidhi lekur waayel waa wada indhe oo aabba buu yidhi adigoo kalena wuu cunaa adigoo kalena yari kuma dhaafe adigoo kalena wuu cunaa marka in lagu dagmo maa waan yarahay in lagu dagmo ma aha waa in loo diyaargaroobo geerida wuxuu yidhi walaa taqul ha odhanin asiba caruurnimada fiihi ay kaa'inu fiihi caruurnimada dhexdeeda waxaa ahaada intihaalun kaadin wa fakir ka fakir kam sakiirin imise yaryar ayaad qadafanta aastay imise sakiira ayaad aastay asiba waa mubtada weeyi waa mubtadii koobaad fiihi waa khabar soo taqadumay imtihaanun waa mubtada muahara jumladaa dambe ayaa khabarka u dhacaysa waana maquulu qawlkii de jumlada kubrada iyo tasuuradiiba maquulu qawlkiiba isla noqonayaan wqul ya naasixii bal anta wlى binusxika low lificlika qad nadarta tuqaicunii cala tafriidi lowma wabitafriidi dahraka qad qaacta wuxuu yidhi waqul waxaad tidhaahdaa hadda wuxuu ku hadlayaa waxaynu soo qaadanay naasix buu ahaa isagu oo wuu nasteexaynayey abu isxaaq ciddii u nastaaxaynayana de wuuba kunyadeediba inoo sheego abaabakar buu ahaa hadda mansuuxii loo nastaaxaynaya carabkiisiibuu ku hadlaya isagii unbaa hadlaya mansuuxii ma hadlaya laakin yaa hadlaya isagii unbaa abubakar hadlaya laakiin muxuu ku hadlayaa carabkii mansuuxa ka loo nasteexaynayo carabkiisii ayuu isagu ku hadlaya wuxuu yidhi marka waqul waxaad tidhaahdaa yaa naasixii kan ii nasteexaynayow bal anta adiga ayaa awlaa mudan binusxika waanada aniga ad iwaaninaysid adaaba iga mudan ay minii aniga adiga ayaa iga mudan low nadarta haddaad eegi lahayd lificlika ay ilaa ficlika ficilka aad samaynaysid haddii aad eegi lahayd waanadaad iwaaninaysid adaaba iiga mudnaa inaad adu iswaanisid buri ey qad nadarta ilayhi wuxuu leeyahay haddii aad tidhaahdid ood aniga igu tidhaahdid waa abu isxaaq abubakar buu ku leeyahay kan ii nasteexaynayo nasteexadayda adigaaba iga mudan saasaaba fiicnaan lahayd buu leeyahy waa meelaha culimmadu ay yidhaahdaan waa min baabi muxaasabati nafs ruuxu inuu xisaabiyo oo ula xisaabtamo waxa weeyaan naftiisa inuu la xisaabtamo wuxuu yidhi waqul waxaad tidhaahdaa yaa naasixii kan ii nasteexaynayow bal anta adiga ayaaba awlaa mudan binusxika waanadaada adiga ayaa mudan ay minii aniga ayaad iga mudan tahay maftuulkii ayaa go'an ay minii aniga ayaad mudan tahay low nadarta haddaad eegi lahayd lificlika laamkaas waa bimacnaa ila ay ilaa ficlika ficilkaad samaynaysid haddaad eegi lahayd waanada anigaad ii soo tabinaysid adaaba iga mudnaa ay qad nadarta haddaad eegi lahayd ilayhi ficilka aad u samaynaysid haddaad eegi lahayd adaaba iga mudnaa waanada aniga aad iwaaninysid waxaa jirta masale ah hal yajibu cala alamiri bilmacruufi wannahyi can lmunkari ataxalii bima yaamuru bihi aw itakhalii cama yanha canhu ah, ruuxa dadka wax amraya ee aamirka xumahana reebaya may tahay inuu isagu ku sifoobo waxaan uu amrayo kana dheer yahay waxaanu diidaya de ibnu kaiir wuxuu odhanaya kullu min almri bilmacruufi wa ficlihi waajibun samaynta horta la samaynayo alamru bilmacruuf iyo samaynta la samaynaya labadba waa waajib laa yasqudu axaduhuma bitarki akhar midkood ka tegitaankiisu ka kale kuma dhacayo ka kale oo shaygan haddii aanad ku sifaysnayn ha farin laguma odhanayo calaa asaxi qawlay culamaai min asalafi walkhalafi waa sida culimo fara badani ay ku tegeen wuxuu odhanayaa maalik can rabiica isagoo ka warinaya wuxuu yidhi waxaan maqlay saciid ibnu jubayr oo odhanaya low kaana almar'u ruuxu haddii uu ahaan lahaa laa ya'muru bilmacruuf mid aan wanaagga farayn walaa yanhaa can ilmunkar xumahana aan reebayn xataa laa yakuuna fiihi shayun ilaa shayna dhexdiisa aanu ahayn maa amara axadun bimacruufin ruuxna dad macruuf muu fareen walaa nahaa can munkarin ruuxna xumaan muu reebeen da qof kale kamuu reebeen maalik baa odhanaya wasadaqa man iladii laysa fiihi shayun waa ayaka aanu shay ku sugnayn marka haddeed mid ku dhacday dee kaa dembigiisun baa kaa dhacay ka kalena la kaalay baa lagu leeyahy ka kalena la kaalay baa lagu leeyahy wغayru taqiyin yamuru الnaasa bالtuqى طabiibu yudaawi الnaasa wahwa mariidu wغayru taqiyin ruuxaan ilaahay ka cabsanayn oo ya'muru naasa bituqa haddana dadkii alla kacabsiga un faraya tabiibun waa dhakhtar buri yudaawi naasa dadka dawaynaya wahwa mariidu isagoo isagiiba jiran marka hore dee naftaada ku horraysi wey laakiin kaama dhacayo haddana amarkii aad faraysay dadka macruufka iyo xumaantii aad ka reebaysay abu aswad addu'ali waa kii lahaa laa tanha can khuluqin wataatiya milahu caarun calayka idaa facalta cadiimu ibda' binafsika fanhaha can gayriha faida intahat canhu faanta xakiimu fahunaaka yuqbalu in wacdta wayuqtada bilqawli minka wayanfacu tacliimu laa tanha can khuluqin akhlaaq iyo dhaqan ha reebin watatiya milahu adiguna aad la imina iyadoo kale kolkaynu luqada ku mari jirnay maxaa looga dariishan jiray watatiya maa an tatiya waa wawlmaciyo lagala hormaray nahyi sooma caarun alayka caarun waa ceeb caarka oo cadiimin weyn alayka adiga dushaada idaa facalta markaad samayso waa ceeb weyn haddii taasi aad samayso ibda binafsika horta naftaada ka bilow oo fanhaha can hayiha waar baadideeda horta iyada ka soo reeb oo soo dabaal faidantaad canhu fa anta xakiimu markay naftaadu soo reebtoonto ay xumaanti kasoo dhex baxdo xakiim baa tahay marka fa hunaaka yuqbalu in wacadta wa yuqtada markaa hawsha aad samayso ayaa lagu aqbalaya haddii aad waaniso laguguna dayanaya hadalka xaggaaga ka ahaaday wayanfacu tacliimu wax dhigidda iyo waxbaristuna markaas bay anfacaysaa buuidhi markaa waxaa muhiim ah ruuxu inuu naftiisa horta ku edbiyo sooma laakiin ma aha haddii xitaa aad keri weydid ila ku socaala uu leeyahay wuu kaa dhacaya amarkii dadka macruufkaas faraysay taa loogama jeedo waayahay ibnulqayimna wuxuu odhanayaa alaam aad iyo aad u qaaliya buu odhanaya wuxuu yidhi inamaa yuntafacu bilcida waxa waanada lagu eh, intifaacaa bacda xusuuli alaaati ashya saddex arrimood ruux markuu helo ayaad waanadii laguu sheegaysay aad ku intifaacaysa inaga mar kasta la sheega masaaikaa laga kacaya intaasoo dhan waa la qaylaya sooma o shidat iftiqaari ilayha waa horta aad loogu baahan yahay waa aad loogu baahan yahay waanadan laba walcama can caybi lwaacid qofkan waacidkee ku wacdiyayana ceebtiisa iska indhatir haddaad isan ku jeestid ka waran halkanuu sidan yidhi waaban isgaranayno ma isagaa waxba yaqaanay waxba waanadi wax alla waxay kuu qabanaysaa ma jirta sheekh wa tadakuri lwacdi walwaciid wacdigaa iyo waciidkaa kuu sheegayana dee ku baraaru wax xusuusnow saddexdaa arrimood markaad heshid yaa waanadii laguu sheegayay waxaad kala tegaysaa dee iyadoo ku anfacday ayaad meesha ka dhaqaaqaysaa haddii kale waa wax kama jiraan wey waqul waxaad tidhahdaa yaa naasixii kan ii nasteexaynayo bal anta awla adigaa mudan binusxika nusxigaaga ay minii aniga low lificlika qad nadarta tuqaicunii waxaad igu jarjaraysaa buu yidhi tuqaicunii waxaad igu googeynaysaa cala tafriidi xaalata kawnika kaainan cala tafriidi xaalada aad ku sugan tahay gaboodfal iyo gaabin lawman ay bilowmin canaan baad dhagaha igu jaraysaa waqad qadacta waad goysay dahraka wakhtigaagiina bitafriidi gaboodfal baad ku goysay adiga laftaadu baydkan labaad wuxuu leeyahay tuqaicunii lawman wacitaaban ayaad igu jarjaraysaa waa naasixi baan sii wada dee haddaad oran lahayd buu leeyahay naasixyahow waxaad igu jarjartay waxa weeyaan canaan adiga laftaadu wakhtigaagii kamaad faa'iideyne tafriid baa kaaga dhaco waad ku gaboodfashay taa lafteedu waa munaasib buu leeyahy ila waa min shani muxaasabati nafsi waa min baabi muxaasabati nafsi marka wuxuu inoo cabiray tacbiir aad iyo aad u adag ayuu cabiray oo qofka mu'minkii meel kastoo cibaadada iyo taacada uu ka gaadho naftiisa haddana wuxuu arkaya inuu yahay mid muqasira oo waxa weeyaan gaabinaya ayuu arkaya waana siday salafku in fara badan waxa weeyaan ay ahaayeen waa ka odhanaya ee soo naqlinaya aharka ibnu abi mulayka wuxuu odhanayaa bukhaari baa soo naqliya oo kitaab uliimaan ku soo saaray adragtu halaaiina min asxaabi muxammadin kulluhum kaana yakhaafu nifaaqa calaa nafsi waxaan soo gaadhay bu ohan isagu taabici buu ahaaye soddon saxaabadii rasuulka ka mida ah sala allahu aleyh wasalam dhammaantood waxay uga cabsanayeen naftooda nifaaq ya kolkaa ruuxu naftiisa kuwaas waa saxaabadii rasuulka inoo tilmaamayade markaa ruuxu intuu doona ha ahaado camalkiisu ha ahaadee haddana inuu taqsiir ku sugan yahay waxa weeyaan dee ka maarsami maayo wuxuu yidhi tuqaicunii cala tafriid marka waan xaalaynayna tuqaicunii waad jarjaraysaa tuqaicunii waxaad igu jarjaraysaa cala tafriidi xaalata kawnika kainan cala tafriidi xaalada aad ku sugan tahay gaabin adigu lawman ay bilawmin nasculhaafid baynu ku nasbinay canaan baad igu jarjaraysaa waqad qadacta waad jartay dahraka waktigaagiina bitafriidi gaboodful baad adiga laftaada ku dhamaysatay wa kunta macasiba ahdaa sabiila famaa laka bacda shaybika qad nakadta wa kunta waxaad ahayd buu yidhi macasibaa caruurnimada maceegi waxaad ahayd ahdaa mid hanoon badan sabiilan xagga waddada markaad carruurta ahayd ayaa toosnayd buu yidhi famaa laka ay fama staqara laka maxaa kuu sugnaaday ee kugu dhacay ee qad nakasta aad u burisay alcahda ballankii bacda shaybika ciradaada kadib waa sidee buu leeya aabo wfii siari tukhawifuni lmanaaya wma tadri bxaalika xayu shikta wfii siari watukhawifuni waad baqdin gelinaysaa buui fii siari yaradaydaad igu baqdin gelinaysaa almanaaya ay bilmanaaya geeriyahaad igu baqdin gelinaysaa waad dhimanaysaa waad leedahay wamaa tadri mana garanaysid adigu abi isxaaqow bixaalika xaalkaaga ma garansid xaytu shikta markaad oday noqotay adigoo adigiiba oday weyna xaalkaaga ma ogid buu leeya oo yarna geeri baad igu cabsi gelinaysaa waayahay waa dardaarankiisii unbuu sii wadaa oo labadan baydna wuxuu leeyahay isagoo naftiisii la hadlaya calaa lisaani mansuuxii kula hadlaya wuxuu leeyahay tukhawifunii min almowt waxaad igu baqdin gelinaysaa geeri wa ana maa ziltu sagiira weliba an waan yarahoo da'daydii way yar tahay watansaa nafsaka waanta shaykhun kabiir naftaadiina waad ilowday adigoo adigiiba oday weyna wlmowtu aqrabu ila lkabiiri minhum ila sahiiri ya geeriduna waxay uga dhowdahay buu yidhi ka weyn bay u dhowdahay oo ka yar ay uga dhowdahay maxaa kugu dhacay e, xaalad kolkii hore waa toosnayd oo cibaadadka ku toosnayd waa sidee buu leeyay kolkaad oday noqotay maxaa dib ugu guratay wuxuu yidhi wa jaariya majruurka tukhawifni waa lagu tacalujinaya markade wa tukhawifunii waad ibaqdin gelinaysaa fii sikarii yaridayda dhexdeeda ayaad ibaqdin gelinaysaa almanaya ay bilmanaya nisbulkhaafid baa lagu nasbinaya bilmanaya geerida ayaad igu cabsi gelinaysaa waa jamcu maniyatin sida beriyatinba baraaya loogu jamciyada wamaa tadri mana garanaysid bixaalika xaalkaaga ma garanaysid xayu makaan ma garanaysid shikti aad odayowday adigoo adigiiba oday weyna ma garanaysid xaalkaaga suuya anigoo yarna geeri baad igala dhamaan laadu leeya wa kunta macasiba ahdaa sabiila famaa laka bacda shaybika qad nakadta wa kunta waxaad ahayd buu yidhi macasiba ways yaqaaneen marka waa saxiibkii bay noqonaysa sooma wa kunta waxaad ahayd macasiba caruurnimada la jirkeedii ahdaa mid aad u toosan baad ahayd sabiilan xagga waddada famaa laka fama staqara laka war maxaa kugu dhacay ee qad nakadta aad u burisay alcahda ballankii bacda shaybika ciradaada kadib markaad ciroodeed caddaatay kadib ballantii iyo wanaaggii toosnaashihii aad haysatay maxaa kugu dhacay ee dib aad igu duminaysaa buu leeyay wa kunta maca siba ahdaa sabiila marka wuxuu leeyahay shaykhuukhadu waa xadiiskii rasuulka ayuu talmiixinaya ina rabbaka layacjabu min ashaabi laysa lahu sabwa xadiiskaasisa waa daciif wey abilhayca ku jira xadiiskii kale toddobada uu hadhanaya rabbi subxaana wa tacaala harhkiisa maalinta aanu har jirin washaabun nashaa fi cibaadati illah baa ku jira sooma washaabun nashaa fi cibaadati illah marka shaykhuukhada iyo waktigaasi da'du ruuxa ay taabato dee shahwadiisi way daciifaysaa shahwadiisi waa ay daciifaysaa waa mid labaade waxaa ka soo muuqanaya waxyaalihii mawdka ugu digayey oo ah almashiib cirada marka wuxuu leeyahay adigoo adigiiba weynaaday oo oday weyn noqday de anugu aban yarahay weliye maxaa dib ugu noqonaysaa istiqaamadaadii hore aad uga soo laabanaysaa buu leeyahy isagunbaa iscanaananaya wa kunta waxaad ahayd bui macasiba caruurnimada maceega ahdaa mid toosan sabiilan xagga wadada fama staqara laka maxaa kuu sugnaaday qad nakadta bimacnaa naqadta wey aad u burisay alcahda ballankii bacda shaybika eradaada kadib mafcuulkayna waa goanye wahaa ana lam ahud baxra alkhataaya kamaa qad khudtahu xataa hariqta wuxuu yidhi wahaa ana wahaa baraaruge ana anigu lam ahud maan dhex gelin baxra alkhataaya gafafka iyo dunuubta baddoodii maan dhex dabaalan kamaa qad khudta sidaad adigu u dhex dabaalatay hu ay baxral khataaya gafafka iyo dunuubta badooda saad adu u dhex gashay anugumaan dhex gelin xataa gharikta ilaa aad ku maanshowdood ku hafatay ay fiihi baxrulkhataayaha wuxuu leeyahay anigu warqadaydii weli waa caddahay buu leeda weliba nin weyn maa noqon wax badan weliguma qorna buu hase yeeshee aduu oday weyn baa tahayo dee waxa weeyaan dunuub fara badan ayaa waxa weeyaan aad dhex gashay halkana wuxuu uga jeeda baxr alkhataa bimacnaa dunuubtun buu uga jeedaa de dunuubta ayuu uga jeedaa adiga oo sidaasi a ah, anigina weli warqadaydiba ay cad tahay oo weli aanu hawsha aanan samaynin sideed ani taa igu cabsigelinaysaa buu leeyay haa waa xarfu tambiih haa iyo alaa iyo amaa iyo waxaasoo dhan waa min xuruufi tambiih bay kamid yihin wahaa baraaruga buu yidhi ana anigu lam akhud maan dhex gelinoo maan dhex dhumban baxr alkhataaya waa jamcu khatiatin jafafka iyo dunuubta baddooda maan dhex gelin kamaa qad khudta sidaad u dhex gashay hu baxru lkhataayaha xataa hariqta ilaa aad ku hafatay ood ku maanshootay ay fiihi baxru lkhataaya wa kaanahu yukarir hawshan inuu ku soo celcelinayaad mooda ah, dee waxa weeyaan selafkuba sidaasay ahaayeen waa ti laga hayo inay yidhaahdeen raxima allahu imra'an ahdaa ilaya cuyuubi ilaahay ha u naxariisto ruux iisoo hadiyeeye oo ii sheegay aniga heebtaydii cuyuubi ruuxa igu baraarujiyey kaa ilahay ha u naxariisto saasay odhan jireen wahaa baraaruga ana anigu lam akhud khaada yakhuudu khud wey marka akhud marka wowgii waxa loo geed waalta qawsaakinan sooma lam akhud maan dhex gelin baxra alkhataayaa gafafka iyo dembiyada badooda kamaa qad khudta sidaad u dhex gashay adigu hu badda xataa harikta ilaa aad hafatay ay fiihi jaari majuurkaasa ka go'an bahrulkhataaya walam ashrab xuma yaa ummi dafrin waanta sharibtahaa xataa sakirta waanta sharibtahaa xataa sakirta wuxuu yidhi walam ashrab maan cabbin xuma yaa khamre maan cabbin umma dafrin qurunka hooyadii maan cabbin walxaal baanan cabbin anta adigu sharibta aad cabtay haa xumayaa xataa sakirta ilaa aad ku sikhraantay ay bihaa xumayaaga wuxuu leeyahay anigu khamre maan cabbin bu adiguse ya waad cabtay weliba iska dhaaf cabitaanki waxa kuu dheebiya xataa sakirta marka xumayaadu waa khamrada weey umudafrin lafteedu waa khamrada weey waa laqabyada ay leedahay marka macneegu maaha khamradii caadige wuxuu uga jeedaa alishtiqaalu bidunya adu nin weyn baa tahayo adduunyadii baad dhex gashay buu leeyahy aniguse weli waan yarahay oo adduunyada hawlaheeguba igumay furmin buu leeyahy igumay furmin ayaa waxa weeyaan u leeyahay markaa beydka wuxuu kaga kinaayoonaya un can xubi dunya adduunyada in la jeclaado warukuni ilaa bahjatiha bidicdeeda iyo dhaldhalaalkeega in loo iisho wa maladaatiha iyo macmacaankeega kunyooyin fara badanna way leedahay oo kuwan baa ka mida markaa wuxuu yidhi walam ashrab maan cabin xuma yaa khamre ma cabin umma dafrin qurunka hooyadii ah oon bayaan ka dhigno ama aan ka bedelno labadaba wal xaal baanan cabbin anta adigu sharibtaad cabtay haa xumaya cabtay xataa sakirtaa ilaa aad sikhraantay ay bihaa xumaya ku sikhraantay walam ansha bicasrin fiihi nafcun wa anta nasha'ta fiihi waman tafacta walam ansha maan barbaarin buu yidhi bicasrin ay fii casrin wakhti dhexdii anigu maan barbaarin casriga oo fiihi ay kaa inuu fiihi wakhtiga dhexdiisa u ahaaday nafcun waxtar walxaal anta adigu nasha'ta aad barbaartay fiihi ay fii dalika alcasri wakhtigaa dhexdiisa wama ntafacta kumaad intifaacinoo kumaad dheefin ay bihi casrigaasi aad barbaartay kumaad dheefin buu leey wuu sii wadaa weli nasteexadii wuu sii wadaa marka wuxuu leeyahay haddiyaadii odhan lahayd naasix yahow waa ihi adigu waxaad barbaartay wakhti cilmiga iyo ahlulcilmiguba aad iyo aad ay u badan yihiin oo khayrkiisu wuu badan yahay salaaxiis iyo nafcigiisuna uu caam yahay aniguna hawshaasi oo kale aanan soo gaadhin gar u leedahay buu idhi gar ayaa waxa weeyaan aad u leedahay walam ansha maan barbaarin bicasrin badaas oo fi xuruuf iljaar yanuubu bacduhaa can bacdin walam ansha maan barbaarin bicasrin ay fii casrin wakti dhexdii maan barbaarin casriga oo fiihi casriga dhexdiisa nafcun waxtaru ku sugan yahay walxaal baanan barbaarin tumada dambe waxaa liya anta adigu nasha'ta aad barbaartay fiihi ay fii dalika alcasri wakhtigaa dhexdiisa wama intafacta kumanaanad intifaacin ay bihi casrigaa wax dheefa kama haysid buu leeyahy adigoo haddana soo gaadhay raggaa haddana wax dheefa adigu kama haysid buu leeyahy walam axlul biwaadin fiihi dulmun wa anta xalalta fiihi wantahagta walam axlul maan degin buu yidhi bimacnaa anzil bay ka dhigan tahay walam axlul maan degin biwaadin ay fii waadin tog dhexdii maan degin toga oo fiihi ay kaainun fiihi toga dhexdiisa uu ku sugnaaday dulmun dulmi wa anta adigu xalalta waa degtay fiihi ay fii dalika alwaadi waadigaa isaga ah waad degtay wantahagtaa waxa weeyaan xurmadii iyo sharcigiina waa dilaacisay buuri wuxuu leeyahay meel laysku dulmeeya ani weli maan aragba waan yarahay adigu saddex oday soo jireena tahayo hawlaha waad ka qayb gashay haddaad xitaa taa lafteeda igu tidhaahdid buu leeyahay waa gar buu leeyahay walam axlul maan degin biwaadin ay fii waadin tog dhexdii maan degin waadiga oo fiihi ay kaainun fiihi toga dhexdiisa u dulmun dulmi u ahaaday walxaal anta adigu xalalta ad fiihi waadigaa dhexdiisa ad oo wanta hagtaa sharcigiina waxa weeye ad sharcigiina ad laqad saaxabta aclaaman kibaara walam araka ikhtadayta biman saxiibta laqad saaxabta dhab ahaan waxaad la saaxiibtay buu yidhi aclaaman rag culimaa ayaad la saaxiibtay aclaamtaasoo kibaara waaweyn wal xaal baad la saaxiibtay lam araka aanan ku arkayn ikhtadayta inaad ku dayatay biman ay biladii inaad ku dayatay saxiibta aad la saaxiibtay adigu hu manka aad la saaxiibtay wuxuu leeyahay rag fara badan oo culimo waaweyna ayaa waxa weeyaan aad soo gaadhay kadibna kumaan arag inaad la saaxiibtay ragga culimmadaa ee waaweyn inaad la saaxiibtay kuguma arka buu leeyahy markaa hawshiisunbuu sii wadaaday waxaaday kuma jiro wuxuu leeyahy rag badan oo culimaad soo gaadhay culimadaas soo gaadhayna de waxay ahayd inaad ku dayatide waxba waxa weyan dhaqankoogii kaamahaya buu leeyay laqad saaxabta waxaad la saaxiibtay aclaaman rag culima ayaad la saaxiibtay culimadaasoo kibaaran waaweyn walxaal baad la saaxiibtay lam araka aanan ku arkahayn ikhtadayta inaad ku dayatay bimanay biladii kii saaxiibta aad la saaxiibtay adigu hu mankaad la saaxiibtay wanaadaaka alkitaabu falam tujibhu wanabahaka almashiibu faman tabahta wanaadaaka waxa kuu dhawaaqay alkitaabu kitaabkii baa kuu dhawaaqay falam tujib maad ajiibin adigu hu ay alkitaaba kitaabkii maad ajiibin wanabahaka waxa adiga ku baraarujiyey almashiibu ciradii baa ku baraarujisay oo faman tabahta kumaad baraarugin bihi ay alshayba ciradii kumaad baraarugin ciradii nafteedana way kuu timiday kitaabkiina wuu kuu dhawaaqay laba nadiir baa kuu digay bu yidhi kitaabkii wuu ku soo oo kitaabka qur-aanka nadiir kalena waad haysataayo madaxaagina wuu caddaaday haddana wax alla waxaad ku taransaraysaa ma jirta bu yidhi sufyaan thawri waa ka yidhi man balaga sitiina sana falyashtari kafana qofka gaadho lixdan jir kafankiisa he ya ha sii iibsado kafanka ha sii iibsado marka wuxuu leeyahay abyaadan dambana halkiunbu kasii wadaayo wuxuu leeyahy waxaad maqashay kitaabkii rabbi subxaanahu watacaala nidihiisii ayaad maqashay xaqna waxa kugu ahaa dushaada inaad ajiibtid oo awaamirtiisa aad qaadatid nawaahidiisana aad ka dheeraatid walaakinaka lam tarcawi can hayika sabaadidaadi kamaad hadhinoo weli waad kusii dhegan tahay walam tulabi nidaaa rabbika umanaanad madax kumaa taagin rabbi subxaanahu watacaala nidihiisii iyo dhawaqiisii ajiibitaankiisii waa ka cabdulahi bn mascuud lahaa idaa samicta allaha yaquulu ya ayuha aladiina aamanuu farcihaa samcaka haddaad maqashid ilahay ole ya ayuha aladiina aamanuu dhagahaaga raarici fainahu ima khayrun yu'maru bihi aw sharun yunhaa canhu ama waxaa ka dambeeya amar lagu siinayo ama waxaa ka dambeeya nahyi lagaa reebayo sooma marka dhegahaaga raarici bula nidaaadka alla subxaanahu wa tacaala dhawaaqiisa oo loo dhega nuglaado oo dhegta loo raariciyaana waxayna tusinaysaa waa calaamatun calaa xayaati alqalbi ruuxa qalbigiisu inuu nool yahay liyundira man kaana xaya ina fii dalika ladikra liman kana lahu qalbun marka waxayna tusinaysaa ruuxaasi inuu nool yahay qalbigiisu waa mid nool u yahay wa nabahaka almashiibu faman tabahta ciradiina way ku baraarujisay oo mabaad baraarugin ya ciradiina way ku baraarujisay oo kumaad baraarugin iyada laftoodana dee ciraduna waa nadiir wey wajaakum nadiir waata culimada qaarkood ay yidhahdaan nadiirkan aayadda ku jira la sheegayaa waaba cirada lafteeda wey ruuxu mar haddii isku arkay ciradii waa nadiir weeyi dahaba shabaabu fama lahu min cawdatin waata lmashiibu faayna minhu lmahrabu dhalinyaernimadii way tagtay buu yidhi lahu min cawda mana soo laabanayso waata almashaybu faayna minhu lmahrabu ciradiina way timid bu yidhi meel looga cararaana ma jirto marka iyadoo ciradiina ku baraarujisay nidihii rabbina uu soo gaahay uu ku soo gaadhay ayaad weli ku dhegan tahay bu yidhi hawlahaagii marka ciradu waa waxyaalo waxa weya xitaa karaahiyatu shayb dumarkuna xitaa way nacaan baasha cirada leedhaa shaacirkii waa kii fain tas'aluu cani nisaa'i fainanii khabiiru biadwa'i nisaa'i tabiibu إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن سبيل يردن ثراء المال حيث علمنه وشرخ الشباب عندهن عجيب wuxuu yidhi haddaad weydiisaan bu yidhi ani dumarka haddaad wax iga weydiisaan fa inii khabiirun anaa xoogaal u ah bu yidhi abiibun biadwaa'i nisaa'i xanuunka ku dhacana anaaba dhakhtarka abuuli nin shaaciro buu ahaa wuxuu yidhi idaa shaaba ra'sulmari ruuxa madaxiisu hadduu caddaado u ciroobo ow qalla maaluhu ama xoolihiisu ay yaraadaan falaysa lahu fii wuddihinna nasiibu dhegba uma taagaan buu yidhi yaridna haraa almaali waxay ku arooraan buu yidhi halka maalkuu yaallo xayu calimnahu meesha ay ku ogyihiin wa sharxu shabaabi ya dhalinyanimada bilowgeega hore markaa laba meelood ba u daran yihiin buu leeyahy oo qofka hanti haysta hadday ka waayaanna dhalinyarnimada markaa baa shicirada ladha wa laskula yaabaya soo ma markaa waa nadiirkii iyo digihii wey wuxuu yidhi wanaadaaka waxa kuu dhawaaqay alkitaabu kitaabkii baa kuu dhawaaqo falam tujib maad ajiibin hoy alkitaaba maad ajiibin wanabahaka waxa ku baraarujiyay almashiibu ciradii baa ku baraarujisay oo faman tabahta kumaad baraarugin ay bihi ciradaasi kumaad baraarugin wa waxa ku xun buu yidhi bilfataa wiilka dhallinyarkaa ficlu tasaabii wyqbuxu waxa ku xun bilfat xaalata kwnika inan bilfat xaalada uu ku sugan yahay wiilka dhalinyarkaa ficlu tasaabi iscaruuraynta ficilkeeda wa aqbaxu waxa kaga sii xun minhu ay min alfata mutasaabi wiilka caruur caruurta iska dhigaya waxa kaga sii xun shaykhun oday odayga oo qad tafataa isciyaaleeyey ey huwa odaygu wuxuu leeyahay ruuxa dhalinyarkaa waxa ku xun caruurta yaraan naqnaqani habaaskay laaqanayaan inuu la laaqo way ku xun tahay de bal oday ka haddee taa lafteeda ay tirahdid dee waa waanadii weeyaan bule waa min baabi maxaasabati nafsi halkiibu sii wada kolkaa wuxuu leeyi ku ishaarayaa damu tasaabi inuu ruuxu caruur caruur iska dhigo dhaleecaynta la dhaleeceeyey wa tasanuci lkabiiri lificli sagiir iyo qofkii weynaa inuu sameeyo ficilka ka yara naqani uu samaynayo ficilka ka yara naqani waxa weeyaan uu samaynayo cajuuzun turaji an takuna fatiyatan waqad naxila ljabnaani waxdow daba dahar u yidhi ajuusin ay hiya ajuusin bui waa turaji waxay rajaynaysaa bu an takuuna fatiyatan inay noqoto shabad yar waqad naxila aljabnaani labadii dhabanna weyd bay noqdeen bu yidhi daba dahru dhabarkiina wuu soo qalloocsamay marka u fiirso qofkii weynaa inuu caruur caruur iska dhigo taasuu diidaya wuxuu yidhi waa yaqbuxu waxa ku xun bilfata waad ku tacallujin kartaa yaqbuxu xaalana waad ka dhigi kartaa labadaba waa yaqbuxu waxa ku xun bilfataa wiilka dhalinyarkaa ficlu tasaabi iscaruuraynta ficilkeegaa ku xun wa aqbaxuu waxaa kaga sii xun minhu ay min alfata almutasaabi wiilka caruurta iska dhigaya waxaa kaga sii xun shaykhun oday odayga oo qad tafataa googo'ay bimaanaa oday dagaalay shaykhun oday qad tafataa isciyaaleeyey ay huwa shaykhu wanafsaka duma laa tadmum siwaaha licaybin fahya ajdaru man damamta wa anta axaqu bitafniidi minii walow kunta labiiba lamaa nataqta wuxuu yidhi wa nafsaka ay wadumma dhaleece nafsaka naftaada dhaleece laa tadmum ha dhaleecayn laa tadmum ha dhaleecayn siwaahaa ay siwaa nafsika naftaada waxaan ahayn ha dhaleecayn licaybin cayb ha ku dhaleecayn fahya ay fa nafsuka naftaadu ajdaru man ay ajdaru ladii kiika ugu mudan weeyi damamta aad dhaleecaysay adigu hu manka aad dhaleecaysay wuxuu leeyahay naftaada dhaleece se cidaan naftaada ahayn ha dhaleecayn buu leeyahay naftaada cidaan ahayn ha dhalaacayn halkiunbuu siyoda weli waa min baabi muxaasabati annafsi halkiunbuu weli kusii jira naftaada dhaleece cid kalese ha dhaleecaynin fa hiya ajdaru man damamta naftaada ayaa mudan inaad dhaleecaysid naftaada ayaa mudane cid kale waxba ha ka sheegin cid kale waxba ha ka sheegin qabixun min alinsani yansaa cuyuubahu wayadkuru cayban fi akhiihi qad ikhtafaa wlow kaana daa caqlin lama caaba hayrahu wa fiihi cuyuub low ra'aaha qad iktafaa wuxuu yihi qabiixun min alinsaani insaanka waxa ku xun qabiixun min alinsaani an yansaa cuyuubahu waxa ku xun insaanku inuu ilaawo ceebaha isagu uu leeyahay wa yadkura cayban fii akhiihi qad ikhtafaa inuu sheeg sheego cayb walaalkii ku sugnaatay oo qarsoontay hadduu caqli leeyahay hayrkiiba muu ceebeeyaan wa fiihi cuyuubun low ra'aaha qad iktafaa isagoo isaguba ceebale haddii u isagu isku fiirsan lahaana uu eegi lahaana tiisaaba uu ku kaaftoomi lahaa imaamu shaafici waa ka yidhi idaa shiita an taxyaa saliman min aladaa wadiinuka mawfuurun wacirdka sayinuun lisaanaka laa tadkur bihi cawrata mri'in fakuluka cawratun walinaasi alsunu wacaynuka in nabdat ilayka masaawiyan fasunha waqul yaa caynu linaasi acyunu wuxuu yidhi haddaad doontid inaad noolaatid adiga oo dhib oo dhan ka nabadgalay diintaaduna ay waafir kuu tahay cirdigaaga iyo sharaftaaduna ay kuu ilaashan tahay lisaanaka laa tadkur bihi cawra tamriin ceeb ruux kale uu carabkaaga ha ku sheegin fa kulluka cawraatun walinaasi alsunu dhammaantaa adba wada ceeba ayaa tahay dadkuna carabbay leeyihiinde dadkuna carabbay leeyihin wa caynuka in abdat ilayka masaawiya ishaadu hadday kuu muujiso ceebo cid kale fasunhaa ilaali waqul dhana yaa caynu ilay linaasi acyunu de dadkuba indhay leeyihin dadkuba indhay leeyihin marka wuxuu leeyahay haddaad wax dhaleecaynaysid naftaada ka bilowde tu kale tiisaba daryeela tu kale soo maa markaa horta taada daryeel wey wa nafsaka aywadu ma dhaleecee nafsaka naftaada dhaleece laa tadmumha dhaleecayn siwaaha ay siwaa nafsiga naftaada waxaan ahayn oo nafaha kale muminiinta ah licaybin cayb ku dhaleecee fahiya ay fanafsuka naftaadu ajdaru man ay ajdaru ladii kii taugu mudan weeyi damamtaad dhaleecaysay adigu hu manka wa anta adiga ayaa axaqu mudan bu idhi bitafniidi asaasa xukmin minii aniga adiga ayaa iga mudan bu idhi walow kunta haddaad tahay allabiiba mid garanaya lamaa ay liladii kii nadagta aad ku hadashay adigu maaga lowda jawaabkeyga waa laamaada wey laamka weeyaan jawaabkeyga laam baa la geliya mawsuula maadaama ay tahay maaduna caaidkiisiibaa go-anoo mafcuulo waahu wey wa anta adiga ayaa axaqu ah mudan bu ihi bitafniidi asaasak xukmin minii aniga adiga ayaa iga mudan walow kunta haddaad ahaan lahayd allabiiba mid caqlilana lamaa nadakta mabaad habadasheen taana way noqon kartaa lamaa nadakta maad hadasheen walow kunta haddaad tahay allabiiba mid caqli leh lamaa igliladii kii aad ku hadashay hu maaga ku hadashay wuu sii wadaana wuxuu leeyahay adiga ayaa iga mudan tajhiil iyo tadliil inaad aniga iga mudan tahay waayo liannaka ta'murinii bimaa lam ta'tamar bihi waxaad ifaraysaa waxaanad adigiiba u fartoomin wa tanhaanii camaa lam tantahi canhu waxaanaad iga reebaysaa waxaanaad adiguba ka reebtoomin fa anta aswau xaalan mini adigaaba iga liita buu leey waayo lanaka adragta min alkhayri maa lam udrig waxaad ka gaadhay khayrka waxaan anigu gaadhin dee wakhtigii hore zamn shaykhuki shahwadaadi way daciiftay wixii fitnada kugu yeedhayna waa yaraaday waa cid fara badanna waad haysataayo ciradii baad arkaysaao xanuun baad arkaysaa aniguna weli caruurta wakhtigeygii baan ku suganahay oo da waa xilligii shahwadii waxaan iska kacsanayd buu leeyahay daaciga fitadaygu yeeryaana aad buuba u daran yahay oo weli caruur baan ahay marka adigaaba iga mudan buu leeyahay maxay bitafniid asaasnima in lagugu xukmiyo adaaba iga xaqnimo badan buu leeyahy wa anta adiga buu yidhi axaqu adiga ayaa mudan bitafniidi asaasak xukmin minii aniga adiga ayaa iga mudan walow kunta walow kunta haddaad tahay allabiiba mid garanaya lama ay liladii kii mid garanaya markaa maadu allabiib ayaa qaadanayso mafcuulu noqon nadaqta aad ku hadashay hu maagaad ku hadashay walow bakat haday oyda buu idhi addimaa dhiigag hadday ooyaan caynaaka labadaada indhood khawfan liajli lkhawfi cabsi darteed lidembika dembigaaga aad la cabsanayso lam aqul laka kugu odhan maayo qad aminta waad badbaaday ay minhu dembigaagu waad ka badbaaday ku odhan maayo waman laka waman damina laka yaa kuu damaano qaaday bilamaani amaan iyo badbaada yaa kuu damaano qaaday walxaal anta adigu cabdun addoona tahay umirta amar baa lagu siiyeeyo fama tamarta amarkii maad qaadan walaa atacta ay rabbaka rabbigaana maad addeecin wuxuu leeyahay weli wuu sii wadaa haddii ay ooyaan oohin aad iyo aad u daran labadaada indhood lilmadiina ay isku bedesho buu leeyahay dhiig weliba aad ka cabsanayso dembiga aad ku dhacday anigu koodhan maayo waad ka badbaaday anigu koodhan maayo hee waad ka badbaaday afaaminuu makr allaahi falaa ya'manu makr allaahi ila alqawmu lkhaasiruun waa ka xasan albasri odhanaya almu'minu yacmalu biaacaat mu'minku waa sameeyaa aacaadka wa huwa mushfiqun wajilun khaa'ifun isagoo cabsanaya ayuu sameeya waalfaajiru yacmalu bilmacaasi wa huwa aaminun qofka faajirkiiina waa sameeyaa macaasida isagoo isagu aamin ah weliba bukaau dami bedela damcina way sugan tahay can bacdi salaf way ka sugan tahay ibnuljawsi wuxuu odhanaya fi lmudhish wuxuu ahaa fatxun almuusili yabki dumuuca lilmu ooyi jiray uma yabki dama haddana dhiig bayba isku bedeli jirtay siduu u ooyayo dhiig bay isku bedeli jirtay abyaata dambe u ku khatimayna wuxuu leeyahay sababta aanu amni aanu loogu ballan qaadayn waa adoon anahu cabdun mamlukun limawlaahu wa sayidii wuxuu adoon u yahay la mulkisan yahay sayidkiisii amar baa la siiyey nahyi baa la siiyey waa caasiyey marka wuxuu leeyahay qalbigiisu markaa wuxuu ahday mid ku sugan dayiq cidhiidi iyo werwer qalbigu wuxuu ku xasilaana ee uu ku raaxaystaana waa taacada rabbi subxaanahu wa tacaala waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka man camila saalixan min dakarin aw unha wahuwa mu'minu falanuxiyinahu xayaatan ayiba walow bakat hadday oyda buu yidhi addimaai addimaaa hamsadii wuxuu goyli daruurata nadmi walow bakad hadday oydo addimaa dhiig haddii ay oydo caynaaka labadaada indhood khawfan liajli khawfi cabsi darteed lidembika dembigaagaad ka cabsanayso lam aqul odhan maayo laka adiga kugu odhan maayo qad aminta waad badbaaday qad aminta waad badbaaday sidaa ku odhan maayo buui ey minhu dembigii baad ka badbaaday kugu odhan maayo xidaadad dhiig lilmaysid waman laka iyo waman damina laka yaa kugu damaano qaaday bilamaani amaan yaa kugu damaano qaaday walxaal anta adigu cabdun addoon a tahay umirta amar baa lagu siiyey oo fama atamarta amarkii maad qaadan walaa aطacta manaad adeecin ay rabbaka rabbigaana maad adeecin wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka watuub ilayk